بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu ka baxnay saxaabigii qiimaha badnaa isراaq ibni malik ahaa waxaanu qaadanaynaa fayruuz addaylamiyu waa saxaabi qiimo badan fayruuz addaylamiyu fayruuzu rajulun waa nin ninkaasoo mubaarakun la barakeeyey waa nin barakaysan oo min ahli beytin ahlu beytna ku dhex sugan oo ka mid ah mubaarikiina ayagana la barakeeyey qoys barakaysan buu ka mid yahay waana nin barakaysan oo la barakeeyey ninka fayrus la yidhaahdo sababta iyo qaybta iyo wakhtiga uu rasuulku yidhi ayaanu wax ka tilmaami ayaa noo imaan doonta aydan lama shtakaa markii uu jiraday rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam markii nebiga xanuunsaday bacda cawdatihi ka soo noqoshadiisii kadib oo min xajati alwadaaci xaajatulwadaac uu ka soo laabtay oo wataarad ay ku faaftay alakhbaaru akhbaartiina ay ku faaftay xanuunkiisa fii rajaa'i اljasiirati wataarad ay fiday alakhbaaru akhbaartii fii arjaa'i اljasiirati jasiirada arjaa'deeda iyo darafyaalkeeda bimaradihi xanuunkiisii irtadda waxaa ka laabtay irtadda waxaa ka laabtay oo ka ridoobay can اlislaami islaamka xaggiisa alswad alcansiy aswad alcansiyu ninka lagu magacaabo fi lyamani oo yaman ku sugnaa wa musaylamat wa musaylamatu اlkadaab musaylamihii kadaabka ahaa oo fi lyamaamati yamaama ku sugnaa wa طulayxatu اlasadiy oo fii bilaadi bani asad dhulalkii reer bani asad ku sugnaa asagana wazacama waxay sheegteen aلثalaaثaةu saddexdaa alkadaabuuna beenaalayaasha ah annahum ayagu anbiyaa'u inay yihiin nebiyaalo ursila la soo diray kullun minhum mid kastoo ayay ka mid ah ilaa qowmii qoomkiisii loo soo diray saddexdoodiiba waa nebigoo xanuunsan weli aan dhimanin markaa uu ka soo laabtay xajatulwadaac xanuunkiisii markii darafyadii jasiirada carabta ay ku faaftay saddexdan qofood waxay ka ridoobeen islaamnimadii sidaa darteed waxay sheegteen wazacama aلثalaaثaةu saddexdaa alkadaabuuna beenaalayaasha ah annahum anbiyaa'un inay nebiye yihiin ursila la diray kullu minhum mid kastoo ayay ka mida ilaa qowmihi kamaa ursila muxamedu sida muxamed loogu diray bin cabdillaah ilaa qorayshin soo moxamed ba qoraysh soo looma dirin midkan yemenigaana wuxuu sheegtay inuu yeman loo soo diray muslamo wuxuu sheegtay yamaame inuu nebi u yahay ninkaa kale tulayxa wuxuu sheegtay reer bini asad inuu nebi u yahay sida moxamedba uu qoraysh nebi markaa ugu yahay kamaa sidii ursila loogu soo diray moxamed bin cabdillaahi ilaa qoraysh kaana alswad alcansiy aswadkii reer cansi ahaa kaahinan buu ahaa kaahin kaahin waa midka dhulka wax ku dhiga waa faallow mushacwid oo mushacwid markaa ah mushacwid markaa ahoo badan mushacnimada waa qofka khuraafaadkiisu badan yahay khuraafaadliista ah nin wuxuu ahaa kaahin ahoo sixiroolo ah ama kaahin ahoo faallow ah mushacwid ahoo waxiisa iyo khuraafaadkiisu ay badan yihiin khuraafiista markaa ah aswada nafsi nafsadiisu ay madowdahay aswada nafsi macnaha waa qof xun macnaha loola jeedaa nafsadiisa aan qiimo lahayn heer qofka inuu nebinimo sheegto gaarsiiya naf wanaagsan ma aha mustatiira ashari shartiisuna ay faafayso shartiisuna ay ballaaran tahay shadiida alquwa xooggiisuna adag yahay nin karti iyo xoog u saaxiiba ayuu ahaa dkma اhaykli haykalkiisii qaabkiisana uu xoog badan yahay waa isku macno dkma اlhaykli waa nin aad u xoog badan buu ahaa kaana ilىa daalika intaa waxaa u dhayreed ama kaana ilىa daalika maca daalika fasixan nin fasaaxad fiican buu ahaa dadka aad u soo jiitaa faseexad lahoo yaklubu اlalbaab caqliyaalka bibayaanihi bayaantiisa iyo caddayntiisa ku roga dadka quluubtoodii caqligooda nin faseexad badan buu ahaaye bayaantiisa iyo caddayntiisii xujadiisa iyo dadka albaabka ah ama cuquushooda iyo albaabkooda iyo caqligooda ayuu doorin jiray daahiyatan nin balaayo badan buu ahaa daahiya nin daahiyad ah oo aad u balaayo badan buu ahaa qaadiran awood u leh oo kara cala اlacabi inuu ku ciyaaro bicuquuli alcaamati dadka bini aadamka ah ama caamada waa dadka guud caqliyaalkooda inuu ku ciyaaro biabaatiilihi abaatiisha iyo beenta iyo barbagandaha u wado yuu awood u lahaa dadka caqliyaalkooda inuu ku ciyaaro qaadiran cala alacibi buu ahaa mid kari kara inuu ku ciyaaro bicuquuli alcaamati caamada caqliyaalkooda biabaaiilihi abaatiishiisa iyo wa iqraa'i alqaasati dadka qaaska ah ee aan caqligooda la bedeli karinna inuu ku kadiyo ee uu ku soo jiito bilmaali xoolo waljaahi sharafsiin iyo walmunaasibi mansab iyo jagooyin inuu markaas siiyo dadka kale khaaska ahna xoolo iyo jaah iyo mansab ayuu ku kadin jiray inta kale caamada ahna caqligooduu ku ciyaari jiray wakaana wuxuu ahaa ninka laa yadharu midaan u soo muuqanin oo aan u soo bixin linnaasi dadka ilaa muqannican asagoo hagoogan maahane asagoo muqannacahoo duuduuban maahe oo hagoogan ayuu u soo bixi jiray si kale dadka uguma soo daahiri jirin liixaadati nafsihi naftiisa ixaadadeeda naftiisa inuu ku soo wareejiyo uu ku ixaateeyo bihaalatin haalad waa waxaan la garanaynin wax aan la garanayn inuu naftiisa ku soo wareejiyo oo minal oo minal oo min algumuud muquud markaa ah muquudka macnaha waxaa loola jeedaa wax dabool ah oo aan la garanayn waxay yihiin iyo walhaybati waa haybad ahoo dadka cabsi geliya ayuu naftiisa ku ixaadayn jiray kuna dabooli jiray weligii dadka uma soo hor bixin ilaa muqanac asagoo ahoo duuban wuxuuna naftiisa ku duubi jiray waxaan la garanaynin oo daboolyo markaa ah iyo haybad waxyaaba haybadoo dadku ay ka hebaystaan wa kaana nufuudu waxaa madax ahaa markaa min alyamani yaman idaaka daaka wakhtigaa wa kaana nufuudu kuwa wax fuliya ama madaxdu waxay ahaayeen oo filyamani yaman u talisa id daaka wakhtigaa lilabnaa'i abnaa' bay ahaayeen abnaha asagaa nooari noo fasari doono carruurta ama dhallinyarada wiilasha ayaa madax ka noqon jiray wa calaa ra'sihim waxaa ra'si u ahaa abna'da waxaa ugu horreeyo ra'sigoodu ahaana waa fayruus addaylamiyo oo saaxibu rasuuli illaahi rasuulka asxaabtiisii ka mid ahaa sala allahu calayh wasalam walabnaa abnaa waa isin magac yuطlaqu lagu sii daayo lagu sheegoo lagu iطlaaqo calaa jamaacatin koox oo min annaasi dadka ka mid ah aabaa'uhum aabbayaalkood min alfursi waa furs waa reer farrisiin alladiina kuwaasoo nasaxuu ka soo tegoo ka soo guuray min bilaadihim beledyaalkooda ila alyamani yamanna soo degay wa ummahaatuhum ooyooyinkooduna min alcarabi carab ay yihiin waa meeshay soomaalida muwallidiinta ka dhahaan sidaa darteed waa wiilal aabbayaalkoodna farrisiin yihiin oo meeshii furs intay ka soo guureen yaman soo degay gabdhahaa yamaniyiintee carabtaa guursaday caruurta ay dhaleen kuwaasaa abnaa la yidhaahdaa marka dadka nufuudka ah ee wax fuliya ee madaxda yamanka ah wakhtigaa wiilashaabay ahaayeen waa calaa ra'sihim waxaa ugu horreeyey fayruuza daylamiy oo saaxibu rasuulillaahi rasuulka saaxibkiisii ahaa ama asxaabta nebiga sala allahu calayh wasalam waalabnaa'u waa ism waa magac yutlaqu lagu sheegoo lagu iطlaaqo calaa jamaacatin min annaas koox dadka ka mid ah aabaa'uhum aabbayaalkoodna min alfursi farisiin ay yihiin alladiina nasaxuu kuwaasoo ka soo tegay oo ka soo guuray min bilaadihim ila alyamani yamanna markaa soo degay wa ummahaatuhum hooyooyinkooduna min alcarabi carab ay yihiin waqad kaana wuxuu ahaa kabiiruhum midkooda ugu weyn baadaanu baadaan baadaan ayaa ugu weynaa baadaanna waxaan soo marnay xilligii inta laba nin loo soo diray oo yeman laftigiisa markii ninkaasi madaxda baadaan wakiilka uga ahaa uu soo amray inuu u diro moxamed laba nin oo xoog badan oo markaa keena ii soo kacay baa layidhi laba nin intaad u soo dirto qisadaa waan soo marnay waa tii labadii nin intay nebiga u yimideen ay dhaheen haya diyaargarow boqorkeenna ku wacaaye haddaadna oggolaatana waan kaa sirsiri doonnaayo hadal fiican baan kaa gudbinaynaa markaasaa awooddiisa iyo badshigiisaad ka badbaadaysaa haddaadna diiddana waad og tahay xooggiisa iska seexdee beri iyo imaada buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam markay subaxii u yimaadeen ee dheen haye ma xirxiratay alaabtaada inaadna raacdo ay dheen xaggii idiin raacaa boqorkeennii baa kuwacaayee kisra ahaa laa kisra alyowm bacda alyowm buu yidhi nebiga maba jiraba kisra maanta wixii ka dambeeya xalay baabaa la dilayba way yaabeen ninkaas waayo qiso aan soo marnay bay ahayd baadaad cinda duhuuri اlislaami markuu islaamku soo duhaarayo soo baxayna melikan boqor buu cala ma mayaman ka ahaa min qibali kisra kisra dhankiisa oo cadiimu fur cadiimi lfurusi furus ninka u weyn marka ahaa baadaan nimankaa buu ka mid yahay waa waa abnaa'da asagaa marka yaman madax uga ahaa markuu islaamku soo baxayo boqor buu yaman ka ahaa wuxuuna u maamulo ahaa kisra oo ahaa ninka ugu weyn furs falama stabaana falammaa goortii istabaana ay u caddaatay lahu asaga waa baadaane sidqu rasuuli rasuulka runnimadiisa waa tii markii ay u tageen ay dheen saasaa la leeyahay muxuu yidhi warqad baan qorayaa ama akhbaar baan sugayaa haddii sida moxamed uu sheegay uu run yahayna waa nebi xaqiiqa waa raacaynaa hadday beentiis noqotona tallaabaannu ka qaadi doonnaa waxoogaa kadibna waxaaba yimid baa kisra wiilkiisii oo warqad soo qoray oo yidhi anaa dilay ninkaa xaaladdaa markay u caddaatay i nebiga runnimadiisa iyo wa sumuwu dacwatihi dacwadiisa kor noqoshadeeda khalaca baadaan wuxuu ka siibtay uu ka baxay taacata kisra kisra adeecitaankiisii wa dakhala baadaan wuu soo galay huwa asaga iyo wa qowmuhu qoomkiisaba fii diin illaahi ilaahay diinkiisa ayay soo galeen faaqarahu waa u sugay annebiyu nebigana calaa mulkihi mulkigiisa waayo islaamku mulki doon ma ahee qofka hadduu islaama sidiisuu u dhaafi jiray hadduu intaasoo qofood boqor u yahay lagama qaadi jirin sidiisaa loogu dhaafi jiray fa faaqarahu waa u sugay oo waa u sii daayey annebiyu nebiga calaa mulkihi mulkigiisii wadalla wuu ahaaday fiihi meesha ayuu boqor ka ahaa ilaa an maata ilaa uu geeriyooday baabaadaan qubayla duhuuri اlaswad alcansiy intuusan aswadkaa reer aswadkaa cansiga ah uusan soo bixin uusan soo daahirin wax yar ka hor bizamanin yasiirin wakhti yar wakhti yar ka hor ayuu dhintay oo ma soo gaarin baadaan wa kaana أwala man istajaaba intii ajiibtay lidacwati اlswad اlcansiy aswad alcansi dacwadiisa iyo sheegashada nebinimada uu sheegtay dadka ugu horreeyey ee ajiibay qowmuhu tolkiisii bay ahaayeen banuu mad ee lagu magacaabi jiray reer bani madxijin reer bani madxijin nimanka lagu magacaabo ee qoomkiisa ayaa ugu horreeyey wax markaa ajiibaa nebi baan ahay markuu yidhi casabiyii waxbay u raaceen waa tii xataa musaymusaylamo aan soo marnay dadkii ugu horreeyey raacay tolkiisay ahaayeen in badan bay dhibaatada iyo mashaakilka iyo waxyaabaha kale hadduu ninka baqabiila ku hadlo wax dabakaca lama waayo wax yidhaahda war ilaahay ka cabsee waxaan iska daa oo ka hor yimaadaa iska yar daalika waa tii ay dhaheen waan ognahay musaylimow inaad beenlow tahay muxammedna inuu runlow yahay laakiin rabiica reer rabiica beenlowgoodaan ka jecelnahay reer mudar ee runlowgoodii macnaha heerkaasay gaarsiisay qabyaalad markaasay yidhaahdeen inta ugu horraysa ee raacday ninka aswad alcansi wuxuu ahaa qoomkiisii reer bani madxij fawahaba bihim wuxuu ku soo booday ayagii cala sanca asagoo wata ayaa waxay qabsadeen sanca wa qatala wuxuu dilay waaliyaha waaligeedii ninkii barasaafka markaa ka ahaa oo la odhan jiray shahr ibni baadaan baadaan wiilkiisii e, ayuu dilay wataزawaja wuxuu guursaday waa aswade min imra'atihi shahr ibnu baadaan naagtiisii oo la odhan jiray aadaata aadaad aadaad gabadh la odhan jiray oo ninka uu ka dilay buu guursaday macnaa fasaad buu isla markii bilaabayba ninkii meesha joogay ee waaligii ka ahaa sancana intuu dilay yuu naagtiisii guursaday umma wafada haddana wuxuu qabsaday min sancaa cala manaaطiqin ukhraa buu ka qabsaday manaatiq kale fajacalad waxay guda gashay tatahaawaa inay isdhe inay issoo raacraacaan ay kusoo ay soo galaan taxta darabaatihi garaacitaankiisa hoostooda bisurcatin si deg deg ah mudhilatin oo laga yaabay calaa xataa daanad lahu ilaa ay u adeecdayay u qushuucdayuu qabsaday albilaadu bilaadii alwaaqicatu ku tiilay ee dhacaysay maa bayna xadramuut ila aa'ifi xadramuut ilaa aa'if intaa u dhaxaysaa bilaadii uu markaa qabsaday wamaa bayna albaxrayni waalaxsaa'i ilaa cadan intaana markaa uu qabsaday ilaa cadan markaa laga gaaro saasuu markaa ahaa wa kaana mima saacada aswad aswad alcansi waxyaabihii saaciday waxaa ka mid ahaa calaa khidaaci nnaasi khiyaanada dadka dadkuu aad u dhagri jiray nin khadaacahoo khiyaano badan ayuu ahaa taasaa kaliftay marka in uu arrintaasoo dhan uu helo wa kaana waxaa ka mid ahaa mima saacada wixii gacan ku siiyey saaciday alaswad alcansiyu calaa khidaaci nnaasi dadka khidaacooda iyo khiyaanadooda ayaa gacan siisay iyo iyo wastimaalatihim soo jiiditaankoodii ilayhi xaggiisa uu soo jiito uuna ku soo jiita dahaa'ihu dahaa'uhu maskaxdiisii ama garaadkiisii caqligiisii alladii laa xuduuda laban xadka lahayn nin aad io aad u garad badan buu ahaa sidaa darteed ayaa dahaagiisii waxyaabihii maskaxdiisii ka buuxaayay abaatiishii iyo beentii uu samaynayey ee fasaaxadiisii kaahinnimadiisii mushacoosnimadiisii wixii o dhan intuu isku darsaday alladii taasoo laa xuduuda lahu aan xadka markaa lahayn faqad zacama wuxuu u sheegtay liatbaacihi dadkii asaga raacay anna lahu inuu aswad leeyahay melikan malakan malag dheh yanzilu calayhi ku soo dejiye korkiisa bilwaxyi waa lay waxyoodaa buu yidhi aniga waxyi baa ii yimaadaa iyo wayambi'uhu sheegitaankiisa inuu u warramo malaga markuu u yimaadana bilmuqayibaati waxyaabaha maqan waxyaabaha qaybka ah ila nebi ayaa loogu talagalay inuu qaybka wax ilaahay ka daalacsiiyo loo sheego caalimu اlgaybi falaa yudhiru calىa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul qofkuu ilaahay raalli ka noqdo rasuul ahoo can ariiqi اlwaxyi loogu sheega maahee qof ilaahay qaybkuu taalacsiiya ma jiro subxaana wa tacaala naftaqaana waxay beri kasbanaysa ma jiro qof og ma laha waxa uu samayn doono naf og ma laha meeshay ku dhiman doonto naftaqaana ma laha xilliga roobkuu imaanayo naftaqaana ma laha mata saaca goormay saacaddu qiyaamo dhacaysaa naftaqaana ma laha maa fi larxaam waxa raximyada hooyooyinka ku jira sidaa darteed ninkan wuxuu yidhi anigu malag baanba leeyahayba faqad zacama wuxuu u sheegtay liatbaacihii raacayaalkiisa anna lahu inuu u sugan yahay uu leeyahay malakan malag yanzilu calayhi bilwaxyi waxyiga korkiisa ku soo dejiye oo wayunabbi'uhu u warramo oo u sheegoo u keena bilmuqayibaati waxyaabaha ayibaadka ah muqayabaadka ahee qaybka markaa ah wakaana wuxuu ahaa oo kale yu'akidu mid ku xoojiya haada azacma sheegashada bicuyuunihi ilaaladiisa rag ilaalo ah ayuu lahaa alladiina kuwaasoo bahahum uu ku firdhiyo fii kulli makaanin makaan kasta xaafad walba wuxuu ku firdhiyey niman ilaalo asaga u sugnaaday liyaqifuu say u soo ogaadaan ama ay ugu soo kuurgalaan calaa akhbaari nnaasi dadka khabaradooda ila dadku way sheekaysanayaan midaa dhahay wallaahi muraad baan leeyahay saas saas saas a ah, dadkii way ku dhex jiraan ayagana wallaahi xaaska iga xanuunsanoo caloosha laga haya wixii o dhan bay u geynayaan qofkii markuu u yimaado le soo caloosha kuma xanuunaysa adiga soo muraadkaa kaamaha adiga hadalkii loo keenay yuu dadka markaa ku dhex keeni jira marka kaasna way ayiday wa kaana yu'akid waxaa ayiday oo xoojiyey haada zacm sheegashadaa uu nebinimada iyo qaybkaa loo sheegayo iyo waxyigaa loo wacyoonayo inuu ku adkeeya waxaa ku sii xoojiya bicuyunihi raggiisii ilaalada ahaa alladiina kuwaasoo bahahum uu ku firdhiya fii kulli makaani liyaaqifhu say u soo dul istaagaanay u soo kuur calaa akhbaari annaasi iyo wayanfuduu oo ay gaaraan ilaa asraarihim asraartooda waxyaabaha ayaga u qarsoon ee sirta ah wayatacarafu ay soo ogaadaan ilaa mushkilaatihim mushkilaadkooda qof kasta dhibka markaa haystaa wayakshifu ay u soo caddaystaan ay soo ogaadaan camaa wixii yatalajalaju ku dhex sugan oo ku soo laalaabanaya ama ay u baahan yihiin fii suduurihim laabahooda oo min alamaani yididiilada iyo waalamaali waa isku macan aamaasha markaa ah idan qofa waxbuu rabaa qofaa iska fadhiyo dhaa wallahi lacag haddaan helo guri waxaan furan lahaa meel noocaas oo kale ah kuwa wuxuu leeyahay amaal macnaha qof kasta amal buu leeya naga mid ah qof kasta wax unbuu rajaynayaa qofaa raba inuu dhakhtar noqdo qofaa raba inuu noqdo imaam qofaa wuxuu rabaa in waxa uu noqdo caalim qofaa wuxuu jeclaa inuu duuliyo noqdo diyaaradan oo la yaaban yahay u leeya mar un duuliyo markaa noqo qof walba maskaxdiisa waxbaa ka guuxaaya wixii baa intay soo ogaadaanay soo ururiyaan ee meesha dadka qalbigooda ka guuxaysa umma ya'tuuhu bihaa kadibna way ula imaan jireeno aswad bilcansi bay u keeni jireen siran si qarsoodi ah fa kaana asagana wuxuu ahaa yuwaajihu mid ku qaabilo oo ku waajaha kulla dii kulla dii xaajatin mid kastoo xaajo u saaxiiba bixaajatii xaajadiisa nin kastoo dan u saaxiib ah dantiisuu ku qaabili jiray leor adiga waxaasaad u baahan tahay waad leelaysaa bax adiga saasaa tahay waa xanuunkaasaa ku ahay biyo halkaa ka cabibax inta saasaa sameeya arrinta way ku macnaha wixii uu dadka ku waajahay ileen dadkii waxay yidhaahdeen allay le malag baa ninka warka u keenaa taana markaa way sii xoojisay oo way adkaysay wayabada'u wuu bilaabay oo wayabada'u uu muujiya dheh ee uu caddeeyo kulla saaxibi mushkilatin mid kastoo saaxiibulmushkilo ah bimushkilatihi mushkiladiisa waa u caddaynayaa saas saas waay dhibaatadaduu leeyahay wayaأtii wuxuu la imaan jiray biatbaacihi dadka asaga raaciyaashiisa ah min alcajaa'ibi waxyaabaha cajaa'ibta ah iyo wاlgaraa'ibi waxyaabaha gariibkee lala yaabo maa buu ula imaan jiray yudhilu wareeriya cuquulahum caqliyaalkooda oo wayuxayiru wareeriya afhamahum fahmayaalkoodii garaadkooda waxgaraadkooda roga oo wareeriyey la yaabaan yuu dadka markaa ula imaan jiray ilaa nin markaad albaabka u gashaba kaale waraa lugtaa ku xanuunaysa ku dhahay waad la yaabaysaa adoon weli hadlin adoon weli wax u tilmaamin kuu sheegaaya waana wax loo soo qoray hebel baa kuu soo socdaa la leeyahay afhaamuhum xataa intiiqaluda uu adkaaday amruhu amarkiisa wastataarat ay faaftay dacwatuhu sheegashadiisii dacwadii nebnimada uu sheegtay kamaa tastatiiru annaaru suu dabka ugu fido oo kale almustaciratu lagu huriyey lagu shiday fi lhashiimi alyaabisi cooska qalalan coosku markuu qoyan yahay ee dab lagu shida inta badan dhaqso ma qabsado inuu damana way u badan tahay laakiin markuu coosku yaabis yahay qalayl yahay wax yarood gaasa marka lagu shubo ama benziine taraq lagu daaro dhaqsu isqabsadaa marka saasuu durbo iyo si deg deg ah arrintiisii ay u faaftay maa kaadad ma aysan sigin tabluqu inay soo gaarto annebiy nebiga salawaatu ullaahi calayh nebiga wuu xanuunsan yahay maahe weli muusan dhimanin warkii waa soo gaaray wamaa kaadad ma sigin tabluqu inay soo gaarto annabiya salawaatu ullaahi calayh anbaa'u warkii ridd riddadii iyo inuu ridoobay alswad alcansiy iyo wa wuhuubihi kusoo booditaankiisii qabsashadiisii cala alyaman yamani uu qabsaday xataa intii sayara uu u soo diray naxwa casharatin toban wax la eg oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah nebiga toban wax u dhow oo asxaabtiisa ayuu la soo diray birisaa'ilin risaa'il ilaa man ku socota yatawassamu uu ku tilmaansanaya fiihim dhexdooda rasuulka alkhayra khayr oo khayr uu ku tilmaansanayo isleeyahay raggaa khayr baa lagu tuhmayaa warqad buu u soo diray rasuulka mar allaala markuu maqlay ninkaasi nebinimo sheegashadiisa iyo inuu meelahaasoo dhan asaga gacanta ku dhigay rag toban u dhow oo min asxaabihi rasaa'ilin rasaalooyin ilaa man yatabassam wax allaala wuxuu ku tuhmaya rasuulka uu isleeyahay fiihim gudahooda alkhayra khayr baa ku sugan oo min asxaabi asaabiqati raggii horreeyey asxaabta fi filyamani yeman markaa ku sugan yaxuduhum asagoo nebiga uu ku guubaabinahayo fiihaa warqaddaa gudaheeda calaa muwaajahatin inay ka hor tagaan haadihi alfitnati fitnada alcamyaa aragga la biliimaani si iimaan dhab ay uga hor tagaan iyo walxasmi si go'aan adag markaa ah waayo fitno faafaysae noqonaysa nebi moxamed oo joogoo nebi ah oo ilaahay ku tilmaamay nebiyaasha kii lagu khatimay inuu yahay in yaman oo meesha ah oo nin ka soo baxo oo nebinimo sheegto weliba dhowr kalena ay nebinimo sheegtaan xataa naag baa ku jirtay siday taariikhdu tilmaantay nebinimo sheegatay xaaladaha noocaasa si looga hortago yuu nebigu soo faray sala allahu calayh wasalam si iimaan ah iyo xasmi go'aan ah wayamuruhum uuna ku farhayo warqadii bitakhallusi in laga takhalluso la tirtiro amase laga takhalluso min alaswad alcansiya ninka lagu magacaabo biayi wasiilatin waddo kastoo loo mari karo ninkaa wasiilo kasta oo loo mari kara in bal laga hortago ayuu rasuulku amray raggaa famaa min axadin axad ma jirin balaqatu ay soo gaartay risaalatu nebiy nebiga risaaladiisa ilaa labbaa waa ogolaaday dacwatahu dacwadiisa labbaa waa ajiibay waaye waa labbayg oo kale labbaa waa talbiyeeyey ama waa soo dhoweeyey ama waa ajiibay risaaladii nebiga sala allahu calayhi wasalam wahabba wuxuuna u dhaqaaqay linfaadin inuu fuliyo liinfaadin fulitaan amrihi nebiga amarkiisa uu fuliyey sala allahu calayh wasalam wa kaana asbaqa annaasi dadka waxaa ugu dheerayn badnaa oo ugu degdeg badnaa istijaabatan ajiibitaanka nebiga ducadiisa la ajiibo ee waxaa ugu degdeg badnaa linidaa'ihi nebiga dhawaaqiisa iyo dalabkiisa batalu qisatina khisadeenaan ee tan ah geesiga aan uga sheekaynayno oo fayruuza daylamiyun markaa ah iyo waman macahu wixii micigiisa ahaa oo min alabnaa'i abnaa'dii aan soo tilmaanay ah wixii asaga la mid ahaa oo ambaadii wiilashii ka mid ahaa ayaa ugu horreeyey waa waa ninka lagu magacaabo fayruuse asagaa ugu horreeyey wax markaa ajiibaa falnaturki aan u dhaafna marka alkalaama hadalka lahu fayrus aan u dayno liyarwiya lanaa si uu nooga sheekayo noogu wariya annaga qisatahu qisadiisa alfadati ayadoo kale aan la arkin alraayacati ee fiicanee quruxda badanee macaan bal fayrus ha noo sheekeeyo asaga aan u dhaafna hadalka qaala fayrus fayrus wuxuu yidhi lam nartab kama aana shakinin ana aniga iyo waman macya intii ila jirtay oo min alabnaa'i abbanaa'dii iyo wiilashii ka mid ah laxda hal daqiiqadna fii diin illaahi ilaa diinkiisa kama shakinin buu yidhi walaa waqaca mana ku soo dhicin fii qalbi ayin mina mid kastoo inteenna ka mida qalbigiisa tasdiiqun inuu u rumeeyo licaduwi illaahi cadowgii ilaahay ninkaa nebinimada sheeganaya aswad alcansi ah nin annaga naga mid ah oo qalbigiisa ay ku soo dhacday inuu bal rumeeyo risaaladiisa iyo nebinimo sheegashadiisa naga mid ma ahayn waa fayrus qaala fayruus lamna kama aanan shakinin ana ani iyo waman macya inta ila jirta oo min alabnaa'i abnaa'dii iyo cilmihii ka mid ah laxda fii diin illaahi ilaahay diinkiisa kama shakinin walaa waqaca kuma soo dhicin fii qalbi ayin minna mid kastoo annaga naga mid ah qalbigiisa tasdiiqu licaduwillaahi cadowga ilaah u rumayntiisa wa kunnaa waxaanu ahayn nataxayanu kuwa la raarraadsadoo la beegbeegsada alfurasa fursadooyin baan la fiirfiirsan jirnay lilwuquubi calayhi kusoo boodistiisa waa qabashadiisa iyo waاtakhallusi minhu inaan ka takhallusno xaggiisa bikulli sabiilin waddo walba ayaan u mari jirnay oo aan fursad uga raadin jirnay falamaa markii waradad ayna soo gaartay calaynaa dusheenii wa calaa asxaabi asaabiqati raggii saabiqada ahaa oo min almu'miniin mu'miniinta ka mid ahaa kutubu rasuulillaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam waraaqooyinkiisii markii ayna soo gaareen nataqawaa waa xoojiyey bacdunaa gobolkeen bibacdin gobolka kale wahabba waa dhaqaaqay kullun minna mid kastoo annaga naga mid ah yacmalu asagoo camal qabanaya fii jihatihi jihadiisu markaa u dhaqaaqay annaga markii horeba maanan ku qanacsanayn waan ogeyn inuu ninkan beenlow yahay nebinimada uu sheeganaynaysan waxba ka jirin waxaasoo dhan waan la soconay laakiinse marnaba kama shakin buu dhahay fayruus in ninkan nebi yahay macnaha inuusan nebi ahayn inuu nebi ahayn baa xaqiiqsanayn oo ilaahay nebigiisa moxameda keliya oo nebi markaa yahay xaaladahaasaa waxay nagu keliftay marka inaan fursado la raaraadsano intaysan warqadda nebiga noo imaanba laakiin risaaladii rasuulka markay ani ii timid asxaabtii saabiqiinta ahaa ee mu'miniintana ay soo gaartay waan isxoojinay gobolkeen gobolka kale qof kastana shaqadiisii buu u dhaqaaqay wa kaana alaswad alcansi aswad alcansi wuxuu ahaa qad daakhalahu miday soo gelgelisay oo ay soo galgasho alguruuru kado iyo walkibiru kibir baa qalbigiisa soo galay ilan qofku mar allaala marka loo sii seeto dheereeyo guul un gaarahayo mar walba kor uu u sii socdo hadduusan iimaan xakameeyo lahayn kibirkaa ku bataa isla weynidaa ku badataa sidaa darteed quruurkii iyo kibirkii baa ku badnaaday limaa asaaba wixii uu gaaray darteed oo min najaaxin guul ah guulihii uu helay meelihii uu qaqabsaday dhammaanteed kibir iyo quruur buu ka qaaday kibir iyo quruur ayuu markaa ka qaaday fataaha wuxuu ku kibray calaa qaa'idi jayshihi jayshkiisa iyo ciidankiisii hogaamiyahoodii la odhan jiray qays bin cabdiyaqood watajabbara waana isku kibirsiiyey macnaha guushaa raggii keenayay ahaayeen jeyshkiisii qaa'idkiibuuba kibir ku bilaabayba qaa'idkii jeysh ka haayey ee la odhan jiray qays bin cabdiyaqood ayuu ku kibrow tajabbur ku sameeyey tajabbur ayuu ku sameeyey watagayara wuxuu ka bed wuxuu beddelay fii mucaamalatihi la dhaqankii dhaqankiilo asagou la dhaqmaayey xataa saara ilaa uu noqday qays laa ya'manu midaan ku aamini karin aaminna aan ku qabin calaa nafsihi naftiisa min badshii qabashadiisa ninka aswad alcansi la yidhaahda xeer uu isku aamini waayo yuu qaa'idkii gaahay heer uu naftiisa ku aamini waayo fa madaytu waan soo dhaqaaqay buu yidhi fayruus ilayhi qays baan soo aaday xaggiisa ilayhi xaggiisa ana ani iyo wa ibnu cammi ina adeerkay ani iyo wiil ilmo adeero aan nahay oo magaciisa la dhaho daadawayhi daadawayhi lagu magacaabo waa ina adeerkeeye ayaan soo dhaqaaqnay wabalaqnaahu waxaan soo gaarsiinay qis bin cabdiyaquuf risaalata اnebiy nebiga risaaladiisa calayhi الsalaaةu wasalaam nebiga risaaladiisii iyo dhambaalkiisii iyo inuu rumeeyo diintana qaato waa islaamoo wadacawnaahu waxaan ugu yeernay oo aan saa usii sheegno ugu sii darnay lian yataqaddaa inuu ku qadeeyo birajuli ninkan waa aswad alcansi qabla an yatacashaa biintuusan ku cashaynin asaga war intaan lagugu cashaynin ku qadiy saasaan dhaanay buu yidhi macnaha ka takhallus intaan lagaa takhallusin macnuhu waa sida wadacawnaahu waxaan ugu yeernay lian yataqaddaa bal inuu ku qadeeyo qays bin cabdiyaquud waaye birajuli ninka qabla an yatacashaa bihi intuusan asagu kugu cashaynin ka hor saasna waan ugu wacnay fansharaxa waxaa furmay lidacwatinaa dacwadeenna sadruhu laabtiisa fansharaxa lidacwatinaa sadruhu laabtiisii bay ku furantay macnaha wuu islaamoo dacwadii aan gaarsiinay iyo diinkii yuu ilaahay ku hanuuniyey wa kashafa lana wuxuu noo kashifay uu noo caddeeyey can sirrihi sirtiisa wa ra'aanaa wuxuu noo arkay annagiina ka'annanaa sidii annagoo habaqanaa uga soo hoobanay calayhi korkiisa min assamaayi cirka war rag ii soo diray oo khayr ii wadaatihiin macnaha sidii waxaan cirka ooga soo degnay oo kale ayuu markaa noo arkay aad buu noola dhacay dacwadiina wuu qaatay fatacaahadnaa waxaan ku ballannay naxnu annaga ahalaaatee saddexda ah waa fayruusa daylan iyo wiilkaa ina adeerkiis ahee daadawayhi lagu magacaabo iyo qays bin cabdiyaquud saddexdeenniiba waxaan ku ballannay buu yidhi fatacaahadnaa naxnu halaaثa calىa an nataصadىa inaan ka hor tagno lilmurtadi murtadka alkadaabi beenlowga ah ee nebinimada sheegtay min addaakhili xagga gudaha baynamaa wakti yataصadaa lahu ay soo wajahayaan asaga ikhwaanunaa walaalahayn al'aakharuuna oo kalena min alkhaariji xagga khaarijka ah wاstaqara waa sugnaaday ra'yunaa ra'yigeennii calىa an nushrika inaanu qaybsannoon wadaagno macanaa micigeena wastaqara waxaa ku sugnaaday ra'yunaa ra'yigeenii calaa an nushrika inaan la qayb gelino macanaa micigeena macnaha saddexdeenaan inaan ku soo darsano ra'yiga ibnata cammi ina adeertay buu yidhi ibnata cammi adeerkay gabadhiisa adeerkay gabadhii oo aadaad la odhan jiray allatii taasoo tasawaja biha uu guursaday alswad alcansiy bacda qadli zawjiha ninkeedii markuu dilay ka bacdi shahr ibnu baadaan ahaa gabadhaa uu guursaday inaan bal kala qayb gelino oo ayadana aan ay nala qayb qaadata ra'yiga taana markaa waa ku talagalnay waana ku heshiinay madaytu waan soo dhaqaaqay buu yidhi ilaa qasri اlأswad alcansiy waa fayruusi waxaan soo aaday qasrigii iyo gurigii weynaa ee uu deganaa aswad alcansiy mar allaale markaan imid waltaqaytu waan la kulmay biibnati cammi ina adeertay aadaad ahayd wa qultu lahaa waxaan ku yidhi yabnata alcammi ina adeerteeye laqad carafti waad og tahay oo waad ogaatay maa anzalahu waxa uu soo dejiyey haada arajulu ninkan ee kan ah waas wade biki adiga iyo wa binaa anaga oo min ashari wadurri shar iyo dhib markaa ah waxyaabaha uu nagu duldejiyey ee uu nagu dulhaayo adiga iyo annagaba waad og tahay buu yidhi falaqad qatala wuxuu dilay zawjaki ninkaaga wafadaxa wuxuu ceebeeyey nisaa'a qowmika qoomkaaga dumarkooda wa ahlaka wuxuu halaaguu baabi'iyey kafiiran wax badan oo min rijaalihim tolkaada raggoodii ka mid ah waa nin fasaad badan adduunkana fasaad ku haaya waintasaca alamra amarkiina wuxuu ka faramaroojiyey uu xoog uga qaatay min aydiihim gacmahooda gacmahooda ayuu ka sibay waa wilaayadii io suldaanadii وhذا midkani kitaabu rasuuli illaahi waa rasuulkii alla salى الlaهu عalيه wasalam warqad uu ilayna xaggeenna noo soo qoray khaasatan si qaas ah wa ilىa ahli الyamani reer yamanna caama si guud ahaan ah yadacuuna fiihi wuxuu noogu wacayaa rasuulka warqadda gudaheeda wuxuu rasuulka warqadda nagu amrayaa ilى اlqaضاaءi in laga takalluso can haadihi الfitnati fitnadaanee tan ah fitnadaa ninkaa nebinimada sheeganaya rasuulkii nebi moxamedna nool sala allahu calayhi wasalam fidno aad iyo aad u weyn waaye bacdamaa saas ay tahay in la qadeeyo lasoo afjaro fahal laka an tuciiniinaa calay ma noogu kaalmaynaysaa bay dhaheen fahal laka fahal laki dheh ma kuu sugan tahay ina adeeray an tuciiniina inaad nagu gacan siiso ood nagu kaalmayso calayhi kaa korkaysa fa qaalad waxay tidhi uciinukum calىa ayi shay shaygeen idinkugu kaalmeeya maxaan idinku gacan siiyaa faqultu waxaan idhi buu yidhi calىa ikhraajihi ka saaritaankiisaba yaman inaan ka saarno yaman inaan ka bixina ma noogu kaalmaynaysaa calىa ikhraajihi saaritaankiisa faqaalad waxay tihi bal calىa qatlihi dilkiisao kama fiicna bal calىa qatlihi dilkiisana faqultu waxaan idhi buu yidhi waa fayruuse wallaahi maa qasadtu gayra dalika waxaas waxaan ahayn maba u qastin buu yidhi hadalkan aan ikhraajka ku leeyahay qasadkeyga kaa sheegtuu ahaa walaakinii khashiitu waxaan ka cabsanayay an uwaajihaki bihi inaan foolka fool kuu dhaho si toosa inaan kule odageedii si toosa inaan kuu dhahon baan diidaya maahane qasadkeyga intaa buu ahaa buu yidhi faqaalat waxay tidhi waladii macbuudkii bacaa muxammadan nebi moxamed soo bixiyey bilxaqi xaqnimo ku soo saaray bashiiran asagoo bishaaraynayo qofkii alla rumeeya janno ugu bishaaraynaya wa nadiiran digaya qof allaala qofka nebi ilaahay inkirana naar uga digaaya maa martabtu ma shakinin bay tihi martabtu fii diinii diinkayga darfata caynin ilbiriqsi wamaa khalaqa allah ilaahayna ma uusan abuurin rajulan nin abqada ilaya xaggayga looga neceb badan yahay min haada ashayطaani shayطaankaane kana xoogun buu ku haystaa gabadha maahane raalli kama aha nin nebinimo sheeganaya oo dhahaya nebi moxamed sida quraysh loogu diray yaa yaman laygu soo diray qof ag joogi kartaay ma laha sidaa darteed bay tiri wamaa khalaqa allaahu rajula abqada ilaya layga kay carab badan yahay min haada shayطaan shayطaankan ee kan ah wawallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa calimtuhu kuma aanan arkin oon kuma ogaanin mundu ra'aytuhu laga bilaabo markii aan arkay ilaa faajiran faajir inuu yahay maahane dhaqan xume afiiman dembiile ah laa yarcaa aan ilaalinaynin xaqan xaqaan ilaalinayn xaq aan ilaalinayn walaa yantahi aanana ka haraynin can munkari munkar habeen imaan munkarkaasuu ku dhex jiraa fasaad iyo xumaan buu wadaa xaq ma ilaalinaayo waa faajir aafim ah faqultu waxaan ku idhi wa kayfa lanaa say noogu sugnaan kartaa biqadlihi dilkiisa sidee baanu ku dili karnaa waxaa dhahaya fayruuso ina adeertii buu ku yidhi faqaalad waxay tidhi innahu asagu marka hore mutaxarisan mutaxarisan linafsihi waa nin mutaxaris ahoo digtoon mutaxaris ahoo ilaalin badan linafsihi nafsadiisa aad nin isku ilaaliya waa walaysa fi lqasri qasrigan aad u jeedo waa waa gurigan weyn ma ka mid aha makaanun boos ilaa walxarasu waardiyaalo maahee muxiiطuuna bihi inay ku wareegsan yihiin qasrigan aad u jeedo makaan kuma jiro ilaa walxarasu muxiiطuuna bihi xarsiyaal ayaa markaa ku xeeraaran hayra haadihi اlxujrati qowladaas maahane annaaiyati ee fog geeskaas ku taala almahjuurati laga haajireen la deganay taas ma ahee inta kale oo dhan waa lagu wareegsan yahay fa faina dahraha qowladaa dhabarkeeda ilaa makaanin kada wa kada laga soo bilaabo ama makaanka hebel iyo hebel ilaayagaa isla yaqaana dhulkii bay tilmaamaysaa makaanka hebel hebel la dhaho cala albariyati ee meesha beriga xigtaa waa meesha miiga xigtaa ee gadaal maa ee gadaasheeda qowladda dabarkeeda ayaa jirtaa ee fa idaa amsaytum haddaad galabaysataan waa hadday qoraxdu dhacdo fanqubuuhaa sooqoda bay tidhi fii catmat fii fii catmati اleyli catmada ama mugdiga habeenka ku soo qoda wasatajiduuna waxaad heli doontaan fii daakhilihaa qowladdaa gudaheeda assilaaxu waalmisbaaxu iyo faynuus wasatajiduunanii anna waad i heli doontaan bay tihi gabadhii fi intidaarikum sugitaankiina inaan anigana meesha idinku sugaayo yaad i arki doontaane inta kala daaya laakiin qolka geeska ku yaala ee mahjuurkaa lama degana dhabarka makaanka kadaa wa kadaa meel bay u tilmaamaysaa xaafadda hebel la dhaho qowladda xigta iyo saa iyo wiii waa waxay ayagu isla yaqaaniin ee dalkiiba yaqaaniine meeshaa mar allaala markaad timaadaan calaa makaani kada wa kada cala albariyati oo meesha beriyada ah macnaa meesha miyiga ama bannaanka xigta fa idaa amsaytum haddaad galabaysataani qoraxdu idin dhacdo fanqubuuhaa sooqoda fii catmati اleyli mugdiga habeenka wasatajiduuna fii daakhiliha qolkaa gudahiisa waxaad ka heli doontaan silaax iyo masaabiix faynuuse wasatajiduunanii waadna i heli doontaan anigana fi intidaarikum inaan meesha idinku sugahayo uma adkhuluu calayhi soo gala waqtuluhu dila markaa saa uga faa'idaysta faqultu waxaan idin yidhi walakina naqabu xujratin qowlad soo qoditaankeeda fii mili haada alqasri khasrigan ee kan ah laysa biاlmri اlhayin wax sahlan ma aha si u qodi karaan waa say ugu suuro geli kartaa waa ma jirto faqad yamuru binaa waxaana soo mari kara insaanu qof fayahtafu wuu dhawaaqi karaa wuu dhawaaqayaa wayastasrikhu wuxuu u qaylinayaa alxarasa waardiyaalkii fayakuunu waxaa ahaanaya maa shay laa tuxmadu aan la mahadinin cuqubaahu ciribtiisa wallahi sida lagu yeelo waa waxaan ciribteeda la mahdinayni faqaalad waxay tihi maa cadawta alxaqa xaqa maadan gudbin macnaha waad asiibtay wa maa cadawta bay tihi gabadhii maadan gudbin fayrisow alxaqa walakum cindii ra'yun laakiin ra'yi kalaan idin hayaa bay tihi walakin walakum waxaad leedihiin oo aan idin siinayaa cindii agtayda ra'yun ra'yi kale qultu waxaan idhi maa hu waa maxay maa huwa muxuu yahay ra'yiga kale qaalad waxay tihi tursilu waad ii soo diraysaa hadan berito rajula nin nin ii soo dir bay tiri ninkaasoo ta ninkaasoo ta'minahu aada aamin ka tahay ta'taminahu saas ma noqon ta'taminahu aada aamin ka qabto macnaha aada aamin ku tahay calaa hay-ati caamilin nin shaqaalo ah qaabkiisa iigu soo dir nin fuundi aan rabaa bay tiraaa macnaha fundi iisoo diroo qolkaasaan ba hagaajinayaaba nin noocaasi iisoo dir ila gurigaada iska leh faamaruhu waxaan amrayaa ana anigu binaqbin inuu qodo alxujrata qowladda min addaakhili gudaha inuu ka soo qodo xataa laa yabqa ilaa uusan baaqi noqon min min annaqabi dulaylka ilaa shayun yasiir wax yar inay dhinaata keliya asagaa inta badan soo samaynaya gudaha laga soo samayn kabacdi markay wax yar harto waa la dhaafayaa uma kabacdi tutimuunahu waad soo dhammaystiranaysaan antum adinka fi leyli habeenkii min alkhaariji xagga bannaanka biaysari juhdin juhdi yar anax badan uma baahna wax yaroo jug la siimanbaa dhiman baa la dhaafayaa gudaha marka laga soo samaynayaa faqultu waxaan idhi buu dhahay fayruus nicma ara'yi maa ra'ayti wallaahi ra'yi kan u fiican waay wixii aad aragtay waxaan aad ra'yiyeysay nicma ara'yi maa ra'ayti uma insaraftu waan ka soo gadoomay buu dhahay fayruus wa akhbartu waxaan u sheegay saaxibaya labadaydii saaxiib bima itafaqnaa waxaan ku intifaaqnay oo aan ku go'aansanay calayhi maagaa korkiisa anigii ina adeertay fa baarakuuhu way u barakeeyeen macnaa barakay ugu duceeyeen inuu khayr ilaahay siiyo wa madaynaa waan dhaqaaqnay min saacatina waktigeenaas nuciddu anagoo u diyaargaroobaynaa lilamri arrintii cuddatahu diyaargarowgiisii uma intaa ka bacdi afdaynaa waxaan gaarsiinay ilaa khaasati اlmu'miniin mu'miniintii khaaska ahayd oo min ansaarina ansaarteennii markaa ka mid ahayd bikelimati sir kelimad qarsoodi ah ayaan gaarsiinay wadacawnaahu waxaan ugu yeernay lita'ahubi kelimadaa sirta asagaa noo sheegi doona wadacawnaahum waan ugu yeernay lita'ahubi diyaargarow wajacalnaa waxaanu ka dhiganay mawcidanaa ballanteenna macahum ayagoo aan la ballannay fajra alyawmi ataabi maalinta maanta ku xigtaa fajarkeedii salaadeedii subax walamaa janna markuu daboolmay calaynaa korkeena alleylu habeenkii walamaa janna calayna alleyl mar allaala markuu asturmay ama uu daboolmay ama uu madoobaaday calaynaa korkeena alleyl habeenkii waasifa alwaqt wakhtigiina soo dhowaaday almaxduud ee la xadiday madaytu waan soo dhaqaaqnay maca saaxibaya labadaydii saaxiib ilaa makaanin ilaa makaani naqbi meeshii duleelkaanu soo aadnay fa kashafnaa canhu waan furnay wawalajnaa waan galnay oo waxaan usii dusnay ilaa daakhili اxujrati qolka daakhilkiisii ayaan u gudubnay watanaawalnaa waxaan gaarnoon qaadanay oo aan aragnay asilaaxa hubkii wa ada'naa waxaan iftiinsanay oo aan shidanay almisbaaxa faynuustii wa madaynaa waxaan aadnay naxwa maqsuuratin dhankii qowladii maqsuuradii caduw cadowga alle ku jiray faidaa ibnatu cami ina adeertay baaba waaqifatun taagan bibaabihaa qolka albaabkiisa faashaarat ilaya way ii tilmaantay marka ishaaray isiisay fadakaltu calayhi waan galay faidaa huwa waaba asagoo naa'imun hurdaaya yaqud ku quurinaya fii nowmi hurdadiisa qofku mar allaala markuu hurdo ku dhex quuriyo waa xilli hurdadii uu dhex galay waay waa hurdooyaada waa naa'im waa hurdaya kii nebinimada sheegtay oo weliba yaqudu ku dhex quurinaya fii nawmii hurdadiisa fa ahwaytu waxaan la hoobiyey oo aan la duldhacay bishafrati midi calaa cunuqii qoortiisa fakhaara wuu qayliyey fakhaara wuu qayliyey khuwaara thawri diligas uu qayliye oo kale oo aad wuu qayliyey wadaraba wuu dhaqdhaqaaqay iltiraab اlbaciiri rati dhaqdhaqaaqiisa oo kale iyo nuxnuxsigiisa almadbuuxi ee la gowracay falamaa goortii samica alxarasu waardiyaalkii ay maqleen ama waardiyihiisii khuwaarahu qayladiisii aqbaluu way soo qaabileen cala almaqsuurati qolkiisii qolkii uu ku jiray bay waardiyaalkii u soo ordeen wa qaaluu waxay dhaheen ilan gabadhii baa bannaanka taagan maa haadaa waa maxay maa haadaa muxuu la qaylinayaa faqaalat lahum waxay ku tihi ibnatu cammi ina adeertay waxay tihi insarifuu raashidiina raashidiin khayr allah idin siiye insarafuu iska gadooma faina nebiy allahi nebigii ilaahay yuuxa ilayh waa loo waxyoonooyaaye waxyi buu ku jiraabay tihi waxyi buu ku jiraaye marka wax loo waxyoodo nebigu saa u qayliyaaye ordaha ka kala tagay tiri faina nebiy allahi nebigii ilaahay yuuxaa ilayhi waa loo waxyoonooyaa fansarafuu way iska soo gadoomeen ayagana ilaa nebi loo waxyoonaayo may wax dhihi karaan waa maya baqiina waxaan ku harnay fi lqasri qasrigii xataa intii طalaca alfajaru fajarku uu dhashay ilaa waaguu baryey fawaqaftu waan istaagay calaa suurin waxaan ku istaagay buu yidhi derbi oo min aswaarihi qasriga derbiyaalkiisii ka mid ah wahataftu waan qaydiye buu yidhi waa fayruus allahu akbar allahu akbar wamadaytu waan waday fi اlaadaani macnaha aadaan buu ku dhuftay allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilah waa aadaankii wamadaytu fi اlaadaan xataa qultu ilaa aan idhi ashhadu an laa ilaaha ila اllah وأشhهad أنa محamda رasuul الlah intaa markaan idhi wuxuu ku daray وأشhهad أنa الأswad الcansiy kadaab أswad الcansina waxaan qira inuu beenlow yahay wa kaanat haadihi kalimaة الsir kelimadii sirta aan soo marnay oo u sheegay tan bay ahayd haddaad maqashaan وashhadu ana aswad alcansiyu kadaab odaygu aal dhintay waa macnaheeda saas markaa loola jeeday faaqbala almuslimuuna muslimiintii baa cala alqasri soo qaabishay qasrigii bay soo galeen min kulli jaanibin jaanib kastay ka galeen dhinac walba wahabba waxaa soo booday oo booday alxarsu waardiyaalkii madcuuriina ayagoo aad u argagaxsan lamaa samicuu اlaadaan markay aadaankii maqleen watalaaxama waxaa afka isdaray oo fooda isdaro isdhex galay alfariiqaan labadii qole bacduhum bibacd qaarkood qaarka kale faalqaytu waan soo riday buu yidhi fayrus ilayhim xaggooda bira'si اlswad baan ku soo tuuray aswad madaxiisa min fawqi aswaari اlqasri qasriga derbigiisa korkiisaan ka soo tuuray falamaa ra'owhu markay arkeen ansaaruhu raggii asaga taageerayaashu ahaa wahanuu wahanuu way daciifeen way tabardarnaadeen wadahabat waxaa baxday riixuhum awooddoodii walamaa absarahu markii ay arkeen walamaa goortii absaruu ay arkeen almu'minuuna mu'miniintiina kabbaruu way takbiirsadeen wakaruu way ku celceliyeen wakaruu way ku rogaal celiyeen calaa caduwihim cadowgooda waqudya almru amarkiina waa la soo afjaray oo waa la dhammaystiray qabla duluuci الshams intaysan camceeddu soo bixinba walamaa asfara mar allaala markuu soo caddaaday annahaaru maalintii bacanaa waan qornay oo waxaan u dirnay bikitaabin warqad ilaa rasuuli illaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam nubashiruhu anagoo ugu bishaaraynayna bimasraci caduwillaahi cadowgii ilaahay dhimashadiisa falamaa goortii balaqa ay gaareen almubashiruuna nimankii mubashiriinta ay bishaareeyayaasha ahaa almadiinata magaaladii madiina warqaddana ay nebiga u wadaan wajaduu waxay heleen annebiya nebiga salawaatu ullaahi calayh qad faaraqa alxayaat asoo dhintayba daylatii habeenkiisa maysan ku gaarin sala allahu calayhi wasalam nebigii oo xayaatadii faaruqay ayay gaareen magaaladii madiina wajadu nebiy nebigii bay heleen salawaatu ullaahi calayhi qad faaraqa ay faaruqday ay ka baxday alxayaata noloshii lilaylatihi habeenkiisaas habeenkaa dilku u dhacaayay hayra laakiin annahum ayagu maa labisuu ma aysan daahin an calimuu inay ogaadeen anna alwaxya waxyiga inuu basharahu ugu bishaareeyey nebi moxamed intuusan dhimanin biqatli aswadi aswad alcansi dilkiisa fi اlaylati alatii qutila fiiha habeenkii la dilayba ilaah u sheegay subxaana wa tacaala rabbi ayaa u soo waxyooday oo waxyi baa loogu sheegay nimankan warqaddii ay wadeen bishaaradii ay ku socdeen inay nebi moxamed u bishaareeyaan sala allahu calayhi wasalam nasiib wanaag maysan dhicin mana ku soo gaarin magaalada madiina markay soo galeenba nebiga habeenkaasaa la dilayba habeenkaasuu dhintayba oo ninkaa la dilaayay hayra laakiin annahum ayagu maa labisuu ma aysan daahin mana nagaanin an calimu waa wafdigiiye inay ogaadeen anna alwaxya waxyigii iyo waxyigii ilaahay nebi moxamed ku soo dejin jiray basharahu inuu ugu bishaareeyey rasuulka bimaqtali alswad alcansiyi fi laylati habeenkiiba allatii habeenkaasoo qutila lagu dilay fiiha gudaheeda faqaala wuxuu ku yidhi calayhi الsalaau wasalaam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waa nebi moxamede liasxaabihi asxaabtiisii wuxuu ku yidhi qutila waa la dilay alswad alcansiyi albaarixata xalay baa la dilay qatalahu waxaa dilay rajulu mubaarakun nin la barakeeyey oo min ahli beyti mubaarakiin guri la barakeeyey ehelkooda ka mid ah guri baraka leh wiil la barakeeyey ku jira ayaa markaa dilay faqiila lahu waxaa loo yidhi rasuulka man huwa yaa rasuula allah waa kee kaa rasuulka ilaahay rajulkaa barakada badan guri barakaysanna ku sugan man huwa yaa rasuula allah waa kuma rasuulkii ilaahayow rasuulkii ilaahayow kee waaye faqaala wuxuu yidhi fayruuz waa fayruuz faaza fayruuz fayruuz uu liibaanay alla liibaanyey nebi moxamed nin la tartamay sala allahu calayhi wasalam nebinimo ka daba sheegtay wax sahlan ma aha qofka hadduu macaasi iska sameeyo xumaan uu iska galo asii rabbigii subxaana wa tacaala laakiin heer aad nebinimo sheegata dhiirnaantaa wallahi bani aadamku waxa waaye waa shay cajiib badan qofku mar allaala marka uusan ilaahay aaminsanayn khayr iyo wanaagna uusan ku soconin in badan waxyaabaha laga xishoodo oo laga cararo oo dembigaa u jecsanaanaya qofka waxa celiya waa iimaan walaalayaal qofka waxa celiya oo ka celiya inuu xumaan ku dhaqaaqo ama inuu wax dulmi sameeyo ama inuu salaad ka tago ama wax ilaahay raalli ka ahayn inuu sameeyo waa iimaanka sidaa darteed baa qof kasta iimaankiisa meeshuu gaarsiisan yahay iyo daacadiisa cibaadadiisa gaarsiisan tahay in allaala intay yar tahay oo ay hoos u sii socoto iimaanka yaa qofka dhiiranaanta xumaantuu ku dhiiradaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay walaalayaal iimaan raasik ah waxaana laga rabaa rumayn dhab ah sidaa darteed baa la yidhaahdaa iimaanka yasiid wa yanqus marna waa ziyaada marna waa nusqaamaa yaziidu biaaca ilaahay aacadiisuu ku ziyaadaa wuxuuna ku nusqaamaa macaasi iyo in ilaahay la caasiyo subxaana wa tacaala maalmaha aad ilaahay subxaana wa tacaala aad aragta cibaadaadkaagu inay sareeyaan maalin baa masaajidka sokor lagaaga soo hormarayni maalmaa jirta aad soonku aad u jeceshahay maalmaa jirta sadaqadu aad aad u jeceshahay maalmaa jirta bani aadamka ammaangelintoodaad aad u jeceshahay maalintaa iimaankaagaa kor jira maalmaa caajis iyo inaad ka caajista xataa salaada guriga ku tuka iyo maanta ma soomi kartid iyo khamiisii waad soomi jirtee tan wallaahi maanta kuleel baa jira iyo mar allaale markay soo gasho waa xilli iimaanka uu hoos usii socdo sidaa darteed baa iimaankuna taaca ku ziyaada macaasi ilaahna waa ku nusqaama subaana subxaana wa tacaala in ilaahay la caasiyo wa shay mamnuuca qofka caasiye albaab baa u furan qofka ilaahay caasiye albaab buu u furay toobuu ku soo laaban karo in allaala intaan waktiga iyo washaakilkan waktiga imaanaya aan la gaarin ama qiyaamihaysan dhicin ama nafta lagaa qaadin ama qoraxdaysan galbeed ka soo bixin rasuulka sal اla alيه wasalam bay u yimaadeen faqaala calayhi الsalaaةu wasalaam liasxaabihi wuxuu ku yidhi qutila waa la dilay alswad alcansi albaarixata xalay qatalahu rajul mubaarak nin barakaysanoo min ahli beyti mubaarikiin baa dilay faqiila lahu waxaa loo yidhi man huwa waa kuma yaa rasuula allah rasuulka allow faqaala rasuulku wuxuu yidhi fayruuz fayruuz waaye faaz liibaanye alla wuu liibaanay fayruuz fayruuz waa liibaanay ayuu yidhi rasuulka sala اllahu calayhi wasalam meesha waxaan uga baxnay qisadii fayruusa daylani ee cajiibka badnayd waxaanu gelaynaa saxaabi aan ka dhicin waa afhayeenkii rasuulka sal اlla alayه wasalam haabit ibnu qays alansaariyu qisadiisii habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى